asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuhu waa lansaar sturio ama dukaanka cajaladaha diiniga lagu duubo ku yaala muqdisho soomaaliya suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilashidey waxaa lansaar sturio lagu soo zaadiyey cajaladaha videoga oo islaamiya gaar ahaana kuwa v h s-ka loo yaqaano iyo cajaladaha c d-ga oo aad ka heli doonto insha allahu tacaala maqal iyo muuqaal intaba iyo weliba barnaamijyada diiniga ee lagu diyaariyey cajaladaha cd-ga alansaari siyo haddii aad u baahato waxaad kala soo xidhiiri kartaa taleefanada kale ah lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon alansaar mar kale wuxuu idin leeyahay kusoo dhawaada gacmo furan gacmo furan wasalaamu calaykum waraxmat allahi tacaala wabarakaatuh alxamdu lilah wasalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa ama bacdu waxaynu ku jirnay alimaanu biilaahiyati illah eebaweyne ilaahnimadiisa oo la rumeeyo kayfaanka dar min aluluhiyati waarububiya kala laba wey rabbinimadii waxaynu ku sharaxnay alkhalqu waalmilku waalrisqu watasarufu watadbiiru baa rabbinimo la yihi laakiin uluhiyadu waa ka duwan tahay waa cibaadadii waxalakisa marka alrubuubiya waa waxa eebba sameeya subxaana laakina aluluuhiya annaga addoomadaa samayna waa cibaadadii iyo shahaadadii iyo arrimihii inagaan samaynaynay waa uluuhiye layiha ee eebba u samaynaynay rubuubiyadana isagaa nagu sameeya markaan rubuubiyadii ka soo baxnay uluuhiyadii baynu ku jirnay aluluuhiya adiladeedii naqli iyo xaqli baynu u qaybinay aladilatu naqliya maa dhamaatay hal adunyatu naqliya mid baa u dambeeyey daliilkii labaad ikhbaaru rusulihi eebbaweyne rusushiisa waramidoodii baa daliil naqli ah calayhim cala rusul rusulyaala korkood asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelye ha ahaatee fi uluuhiyatihi eebbe ilaahnimadiisa ay ku warbixiyeen tacaala eeba korahaye iyo wa dacwati umamihim umami rusuli rususa umadyaalkeedii yeeriday u yeereen ila alictiraafi aqoontii ay ugu yeereen bihaa in biluluuhiya ilaahnimadii la aqoonsado wa ilaa cibaadatihi eebbaweyne caabudidiisii loogu yeero tacaala eeba korahaye waxdahu keligiina la caabudo duuna siwaahu isagoo waxa ka soo harayna aanan la caabudin fa ina nuuxan nuux waa rasuul la dira kii horreeyey fa ina nuuxan nebiyullaahi nuux qaala wuxuu yidhi isagoo la hadlaaya dadkii uu la noola loo diray yaa qawm qaraabay ama tolow xigaalay ucbuduu caabuda allaha eebbaweyne maa lakum idiinma sugnaan min ilaahin haba yaraatee mid la caabudo hayruhu aanan eebba ahayn ma qabtaan waka nuuxin nuux sidaasuu u hadlay oucbudullaaha maa lakum min ilaahin hayruhu waxaa sidoo kale u hadlay oo nuux lamid ahaa huudun wa saalixun wa huud sidaasoo kale buu wuxuu ku yidhi reerkii loo diray reer caad bay ahaayeen yaa qowmi icbuduullaaha maa lakum min ilaahin hayru saalix sidoo kale reer samuud baa loo diray wuxuu ku yidhi icbuduullaaha maa lakum min ilaahin hayru shuxayb waa sidoo kale reer madyan baa loo diray wuxuu ku yidhi yaa qowmi icbuduullaaha maa lakum min ilaahin hayru idan nebiyullaahi nuux iyo nebi iyo nebi shuxayb iyo nebi saalex mid la arkaaba qoladii loo diray wuxuu ku yidhi yaa qowmi icbudullah maa lakum min ilaahin hayru markaasaa shiikhuu yidhi maa minhum nebiyaashaa ka mid ma ahayn axadun qofna ilaa hadduu qofun ka mid ahaa qaala wuxuu yidhi yaa qowm qaraabay icbudullah eebbaweyne caabuda maa lakum idinma sugnaan min ilaahin gar mid lagu caabudo hayruhu aanan eebba ahayn ma qabtaan haba yaraatee ma qabtaan ee isee keliga caabudow wa qaala muusa nebi muuse wuxuu yidhi libani israa'iil nebi yacquub awlaadiisa uu yidhi akayr allah eebba weyna waxaanan ahayn miyaana bagiikum idin jeliya ilaahan mid la caabudo ahaan idinku jeliyaa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha warkoodii wey kolkay baddii ka badbaadeen ay ka baxeen ayay arkeen dad caabudaaya yaa muusa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha noo samey waxaan caabudno markaasuu yidhi iimaanka alla idinka qaad siduu waxaanaantay arag akayra allah wareeba maahaane wax kale miyaan abkiikum idiin jerinaya ilaahan macbuud wahuwa isagoo eebbe fadalakum idinka kore mariyey cala alcaalamiin kuunkaad la nooshihiinoo idil fircoon iyo dadkiisii baa la halaagay idinkii baa la idin badbaadiyey rasuulkii idinkuu idinka dhashay ee baaba dadkii idinka qiimeeyey markaa kadib miyaa ilaahay intaa idiin yeelay eexsaana inta la gaar maro baan idiin samaynayaa maxbuud kale wey wakayr allah ma waxaan ahayn baan abkiikum idiin dalba ilaahan mid la caabudo inuu idiin ahaado wahuwa isagoo eebbaweyne fadalakum uu idinka sare mariyey cala alcaalamiin unkaad la noolaydeen idaylkii wey gebagabadii wa kaana nabiyuna innaga nabigeennii wuxuu ah sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo calayhi nabiga korkii yaquulu mid yira fii tashahudihi ataxiyaadsiga salaada gudihiisa wuxuu ku oran jiray bisalaa salaada gudaheeda uu atixiyaadsanayo ashhadu waxaan qiraya carabka uga dhawaaqaya maskaxda iyo maanka ku haya xibnaha uga shaqaynaya an laa ilaaha qaalahu waaba fadalakum cala alcaalamiin qaalahu warkaa nebi muuse wuxuu yihi libani israa'iil nebi yacquub awlaadiisa ayuu u yidhi lamaa goorti ay dalabuu ka codsadeen minhu muuse an yajcala inuu u yeelo muuse lahum iyaga banuu israa'iila ilaahan waxay caabudaan sanaman qoryay rabeen iyo alaab yacbuduunahu ay caabudaan wa qaala yuunus nebiyullaahi yuunus ayaa wuxuu yidhi fii tasbiixi isagoo eebba ammaanaya gudaheed wuxuu ku yidhi لا ilaaha ilaa anta subxaanak إني kuntu min aldaalimiin laa ilaaha xaggar lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga eebaa maahaan inaan macbuud kala jirin oo yuunusna sidaa u qiray xaggee joogay marka fanaadaa fii dulumaat wadannuuni id dahaba muqaadiban fadanna anlan naqdira calayhi fanaadaa fii dulumaat an laa ilaaha ilaa anta inii kuntu min avaalimiin heer baa loo diray dacwadii iyo diintiibuu u bilaabay waa madaxadkaadeen waa dhibeen waa canaadeen waa xujeeyeen waa rumayn waayeen markaasuu yidhi waa laydin baabi'inayo goormaa nala baabi'inayo saddex beri baa laydinku baabi'inayo saddexdii beri haddii la gaaray axlaafkiina uusan weli iman ayuu yihi kuwii u adkaysan kari maysi hadday odhanayaan waa beegale markaa meel adgashaa heli mayse markab xeebda taagnaa buu iska raacay marka yaa kuu diray nabiyullaahi yuunus calayhi salaam kolka hore cadaabkanaad xadidayso eed leedahay maalin fulaanu imaana yaa kugu yihi marka labaadna yaa ta ku yidhi inan waa lagu diray meesha axadkii ku diracta ku dhihi kara markabkii badda dhexdeeda markuu mara yuu dhaqaaqi waayo tarawallada maraakiibta mulaaxiina la yihi qoladii markabka wadee taqiinay jiray ka goobeen markabka kor iyo hoosaa gacantii isha la mariyey meel laga hayo male markabka dabeecay yaqaaneen dabeecaddaa waxaa wey haddii markabka uu socon waayo jirada laga waayo fallaagaa ku jirta yaatunaa baasijeeligan falada ka bato axadka ku jira fallaagadaasee lagu ogaana waxaa lagu ogaana waa la qori ridana intii markabka ku jirtay baasajeeri ahayd mid iyo qoriya usoo goosanayo qorihiiyaa la tuula eebow nagu toosi qofka fallaagada ee markabkan dartii la socon laaya qorigiis yaa soo baxa kolkii markabkii jiral laga waayey dhaqankaasaa la galay qori tuura in iyo qori qorigii yuunusaa soo baxay rasuulkii wey waa la ogaaday marka fallaagi inuu yahay amar la ee buu soo baxay soomaa hanaanta ku dhacday wadannuuni idahaba muqaadiban reerkii buu la xanaaqtamay waa fakaday ka bacdi ilaah wuxuu ku yidhi fadana an lan naqdira calayhi aada isaga ilaaliya fadana an lan naqdira calayhi inaanan awoodin oonan tuujin karin u mooday maaha waa rasuul ninkan yaa lagu fuudaanay qudrad ilaah waa yaqaanay ee wuxuu islahaa waxba lagu yeeli maha fadana an lan naqdira inaanan cariirinaynin wey waa garteen sooma an lan naqdira inaanan awoodin maaha ma intuu rasuul yuusan qudratullaahi aqoonin waa annaga naqaan maxna aanan ahayn maya fadanna wuxuu malaynayey anlan naqdir calayhi inaanan ciriirinaynin wey oo waxaanu sahlan yahay oon loo ciqaabay uu maleeyey marka wuxuu isku halleeyey dulqaadka ilaah waxaa la yidhi hal qof iyo intaan hal qofaa sahlan markabkaa laga tuuray maxaa jira markabka hore u socon maha gadaal u socon maha bidix u socon maha midig u socon maha intaana baaba'aysa kolka qofaa sahlan badaa lagu tuuray dhomboley kalluuna u diyaar bahal malaayo weyni ka bad oo markabkaba ka weyn aafka kala haayo kii calooshisaa lagu tuuray fanadaa fi dulumaat intee mugdiyuu ku jira taariikhdu waxay sheegaysaa waktiga arrintaan dhacday xaadidkan habeen wa habeen waa mugdi calooshii kalluunkana soo mugdi labaad maa baddana soo mugdi maa intee mugdi saddex walidaalika jumica yaa aayadda la jamciyey fanaadaa fi dulumaat saddex mugdi gudahood sida tawfiiqdu heleeray waktiga waa habeen baduu ku dhex jiraa waa mugdi badda gudaheeda kalluun calooshiisuu ku jiraa meeshii uu ka dhawaaqay muxuu yidhi an laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min adaalimiin hagafin kolka dadka diinta yaqaan waxaa laga wariyey inay yidhaaheen waxaan la yaabanahay qof dhibaato la kulmay oo iloobay laa ilaaha illaa anta subxaanak inii kuntu min adaalimiin meeshuu ku jiray yuunus arag malaygaa maraa la siiyey tasbiixda kolka horena siduu ahaa wuxuu ku badbaaday nebiyullaahi yuunus tasbiixda sababteed falowlaa annahu kaana min almusabixiin lalabisa fii batnihi ilaa yowmi yubxuun markaanuu fura haleelay tasbiix hadduusan ku dhawaaqin oosan eebba hufin subxana allah waxsaalan maa macnaheedi labuu ka koobmaa gaf qirasho aniga waa xeeboobay wey bani aadamaan noqday waxaan ii habboonay inaan yeelay hadalkii horean ku fududaaday soo baxsadiyaa ka sii daray ilaahu ceeboobay adaanse ceeboobine haygu dayani waryaab low markuu nabigana baray kelimada qiimigeeda muxuu yihi kalimataani khafiifataani cala alisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaani subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim laba eray carab haddii lagu sheegaa fudud miisaanka haddii lagu dejiyo wax celin kara male culays xabiibataani ila araxmaan ilaah raxmaana baan kugu jeclaana subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim kolka tasbiixda lagu badbaadiyey middaan mugdiga keliya meehe waa middii hore kaana ka arag falowlaa annahu kaana min almusabbixiin dalabida fii badni kolkaad rabta yuunus inaad qisaysa ka dhereegtana wasaafaad akri waxaad ka bilowdaa wa ina yuunusa la min almursaliin sida rasuulnimadiisi loo sheegay id abaqa waad lagama haybaysanin waxaasuu rasuul yahay markabkan raac lama dhihin id abaqa hadduu dhuuntay ila alfulki almasxuun markab dhuunta jooga wuu ku dhex dhuuntay haddii markabkii joogsaday fasaahama waa qori ritay fa kaana min almudxadin gartiyaa laga helo isagay ku joogsatay garti faltaqamahu alxuutu malaayaa liqay wahuwa mulim isagaa gardarnay muxuu tegay falawlaa annahu kaana min almusabixiina hadduusan subxaana allahi haleelinna meeshaa xabaalu noqon lahaydoo qiyaamu ka soo bixi lahaa lalabisa fii badnihi ilaa yawmi yubcasuun goortaas fanabadnaahu bilcara kalluunkii xeebta dajiyaa la yihi marka lama rugin awalba raashin ma ahayne meesha waa lagu qabilay kalluunka calooshiisa waa weyn tahay kolka lama calalinin gaws lama marinin calooshiina lama gelinin uu kalluunka cuntada gashan jiray garaajkan weyne caloosha malaya ku yaal ah meel looga qabilay idan waa la baquujiya lama xunin waktiyaa u dhiman waa la edbiyey yacwoy fanabadnaahu bilxaraa xeebtuu ku tufay kalluunka wahwa muliim muddada intay la ekaydba saddex beri ahay in ku filan ay ahayd yaa calool ku noolaan kara fanabadnaahu bilxaraa wahwa saqiim isagoo jilcay xalool u heegalay ilmaha danasoo kale wey fanabadnaahu bilxaraa wahwa saqiim sida loo barbaariyey dhegeyso xeebta markii uu kalluunkii ku tuufay geedkan bocorkaa dhulka ku saaqa aa meeshii looga abuuray geedkan caadadiisii waa khilaafay geedkan saaq waay dhulkuu ku baxaa laakiin kii yuunus waa joogsaday waambatnaa calayhi shajara geedaan korkiisii ka dhalinay min yaktiin bocor ah bocorka faa'iidooyin badan buu leeyahy waa geed caleemo waaweyn oo caleemtii xalxashay leegta kolkaa qorax iyo qabow midna shiir adaguu leeyahay cayaanka ma soo agdhawaan karo yuunus caloolu ka soo baxay quraanjadaana ka dhigaysa isku soo gaari maaha waa jilcay idan geedkaana xijaaba u fiirsada haddaad dib u aragtiin agtiisa ma imaan karaan waa wax ilaah ku abuuray waabatna calayhi shajaratan min yaktiin wa arsalnaahu waxaa loo rukubay goodir maalintaas la tufay dhalay aa la yidhi adigana nuuji geedkii geedkiiyo goodirka ugu imaana naasku afka ku ridana caanu dhuunta keena goodirka waa iska tega sida loo bani arag ee loo baxnaaniyey geedkii iyo goodirkii dulmo waa raystay orda reerkii ku noqaa la yihi reerkii iyuu ku noqday tiradii reerka dhegayso wa arsalnaahu ilaa mi-ati alfin aw yaziiduun boqol kun iyo ka badan ay reeraha ahaayeen noqodkaas dambe isagii ma leedbiyey iyagii midda lagu dhuftaa ka daray marka yuunus baxay oy subaxdii waayeen ay yidhahdeen masiibo ma foga yuunus ma lahaya maya waa baxay soo maha taariikhday yaqiineen oo marka reer la baabi'ina rasuulkooda waxaa la dhihi jiray faasri baahlika biqidxin min alleyl habeen barkii ka bax meesha beriyaa kuwaan hilfaha loo qaada kolkii waaga baryay waayeen iyagana isyaasiminay galeen cadaabkiina waaba yimidba samad intuu soo dhaafuu korkooda yimid sal iyo dabaqaye isku daray a iyagiina waa la furdaamiyey isagiina waa la soo edbiyey haddii la isku soo noqday waa isku weydaxay arma yuunusa abshir oohin iimaan fa aamanuu hal qof kama gaaloobin weligeedna adduunka laguma arkin ummad say u dhantahay rumaysa oon kuwaasahayn ahayn taadiibkiiyaana yeelay iyagii gaaraa loo edbiyey shalaba waa diideen isagiina waa la soo edbiyey waa la isku soo laabay isagoo la soo baaniyey iyagoo cadaabkii laga badbaadiyey qur-aanka kariimka waxaa ku sugnaatay falawlaa kaanat qaryatun aamanat fa nafacahaa ilaa qowma yuunus lamaa aamanuu kashafnaa canhum cadaaba alkhizyi wa matacnaahum ilaa xiin taariikhda adduunka laguma hayo reer cadaabkoodii yimid oo dib looga naqay oonan ahayn qowmu yuunus falawlaa qaryatun aamanat ma jirtaa degmo rumaysay fa nafacahaa iimaanuha iimaan bacda alcadaaba u waxtaray ilaa qowma yuunus reerkaas cadaabkii waa u muuqday samaduu ka soo dhowaaday korkooduu yimid intuusan faran la gaarin ay ooyana la badbaadiyey lamaa aamanuu kashafna canhum cadaaba alkhizyi fi lxayaati dunyaa aan uga faydnay wamatacnaahum ilaa xiin kolka fa aamanuu jaamiicuhum markii isagiina uu soo noqday oo la edbiyey iyagii cadaabkii laga qaaday sal iyo dabo sakiir iyo kabiir rag iyo haween yar iyo weyn ay u rumeeyeen hal qofa oo gaala laguma arkin adduunkana waa tilmaan u gaala oon lala wadaagin fa aamanuu famatacnaahum ilaa xiin kolka warkaan lagu xusuusiyey waxaad u qaadataa ka daliil goortaad yaabto oo dhibaatadaas yuunus oo kale ku imaan maysa adiga kallun xaloosha lagu xiri xirimaha ama waa kuu dhamaato waa dhimatay raashinaad noqotay ama dhibka kuu imaana maxaa jee rasuulka wuxuu yidhi ashaddukum bala'an alambiya huma alamthal faalamthal waxaa idinku dhib badan nebiyaasha saaad u kala ajri badantihiin baad u kala ciqaab badantihiin kolka waxaa nebiyaasha lagu ciqaabaana kolka ha iloobi adigoo yaabay mashaqo la kulmay qabso warkan qaala yuunusu yuunus wuxuu yidhi fii tasbiixihi subxaana aladiisii gudaheedii ku yidhi laa ilaaha axad gar lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga eebbaa maahane subxaanaka eebla-aan aad leedahay inii aniga kuntu waxaan ahaday min adaalimiin anigaa dulmi sameey wa kaana nabiyuna nabigeeni wuxuu ah sala allahu calayhi wasalama yaquulu mid yira fii tashahudihi hadduu tukana sunniya farad ataxiyaadka gudihiisa fii salaati wuxuu ku dhihi jiray ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu wuu dhihi jiray ashhaadii nabiga waa tana ashhad carabka waxaan ka qiraya maskaxdii ammaanka ku haya adimada uga shaqaynaya an laa ilaaha kar mid lagu caabuday inuusan jirin ila allahu eebbaweyne maahane waxdahu isagoo eebbaweyne uu keligii yahay laa shariika mid la wadaaga fii asmaa'ihi magaxyaalkiisa walaa fii sifaatihi tilmaanihiisa walaa fii wujuudihi joogidiisa walaa fii rubuubiyatihi rabinimadiisa walaa fii uluuhiyatihi wax la wadaaga walaa fii xukmihi ma laha qur-aanka kariimkay ku soo aroortay walaa yushriku fii xukmihi axadda ilaahay xukunkan adduunka iyo aakhira u xukuma ciduu ka qaybgelina male keligiisa xaakima ma ogola in cid ay ka qayb gasho xukunkiisa iyo maamulkiisa ilaahnimadiisa rabbinimadiisa cidna ka qaybgelin maayo kolka hadduusan isagiiba cid u ogolaanin adiga maxaad uga qaybgelini idabdaradaada iyo gardaradaada ilaah suldaankiisii iyo awooddiisii iyo xaakimnimadiisii maxaad u qaybini oo eebiya kayrkeed ugu qaybinaysaa wey laa shariika lahu buu dhihi jiri aladilatu alcaqliya adilada caqligaa ah, ee na tusinaysa ilaahnimada saddex iyadoo aada u badan saddex buu sheekha soo koobay ina rubuubiyatahu rabbinimadii aan soo sharxnay ee nidhi yaa wax umay ilaahay yaa wax cunto siiya ilaahay yaa wax milkiya ilaahay yaa wax maamula ilaahay yaa wax nooleeya ilaahay yaa wax dila ilaahay cirka yaa ka keena roob ilaah dhulka cunto yaa ka keena ilaah idan isagaas aan soo sheegnay baa in la caabuda mudan marka aragsi isugu xihan yihiin alrubuubiya oo tii hore aluluhiya taan ku jirnaa waa iskor fuulaan ina rubuubiyatahu eebba rabbinimadii tacaalaa korahaye rubuubiyanimadii athaabitata ee sugnaatay duuna jadalin muran la-aan sugnaatay musalsima waxay laasimsanaysaa biuluuhiyatii isaga in la caabudo wa muujibatun rabbinimadii waxay waajibinaysaa lahaa uluuhiyadii oo fa rabbu axadka rabbi a aladii rabbiga yuxyii wax nooleeya wayumiitu waxdila wayucdi deeqda bixiya wayamnac diida hadduu rabo wayanfac wax tara wayadur wax dhiba huwa almustaxiqu isagaa mid mudana licibaadati alkhalqi uun idaylkood inay caabudaan isagaa mudan waalmustawjib isagaa waajibsaday lita'liihihim inay ka ilaah yeeshaan lahu isaga see loogu ilaah yeelana bitaacati waryeelid waxaan yeel haye ha yeelin haye waalmaxaba iyo jacayl wax alla waxaad jeceshahayba waa inaad eebba ka jeceshahay xalaawatul-iimaanka wey waxaa lagu yaqaanaa xalaawatuliimaanka an yakuuna allaahu wa rasuuluhu axabba ilayhi mimaa siwaahuma waa inaad wax walba alli rasul ka jeceshahay jacaylkaasna midkaan caatifada iyo naxariista ee xaruurta haweenka la jecelyahay yuusan noqonin ee mid cadamo iyo weyneyn iyo tixgelin iyo bakdin iyo kaayibaysin mid ay ku lifaaqan tahay ha noqdo waalmaxabati jeclaasho watacdiimi weyneyn wataqdiis hufid lahufo waxaan u qalmin iyo dhaliil dhammaanteed laga durkiyo wa birakbati jeclaasho ilayhi ilallah eebba la jeclaado waraxbati ka haybaysi minhu min allah eebba laga haybayso laba daliilka labaad ee caqliga ah ee ilaahiyadana tusina idaa kaana hadduu ahaaday kullu shayin wax la arka dhammaantii min almakhluuqaat uunka ka mida marbuuban mid loo rabbi yahay lilaahi eebba weyne tacaalaa korahaye bimacnaa anahu arrintii ala sii sharxaya macnaheedii waxaa weeye eebbe min jumlati man axad la arkaba wuxuu ka mid yahay min jumlati man makhluuq duuduubidood uu khalaqahum eebba umay oo warasaqahum masruufay fadabbara uu maamulay shu-uunahum arrimahooda watasarafa uu gedgediyey fii xawaalihim xaalyaalkooda wa umuurihim talooyinkooda fa kayf intaa kadib sideebaa yucqalu loo kasaya taaliihu kayrihi eebbaweyne waxaan ahayn ka ilaah yeelashadii min makhluuqaatihi unku uumay ka mida almuftaqira makhluuqaadkii dhibaataysnaa ilayhi ilallah eebbaweyne u dhibaataysnaa wey waidaa batala hadduu buray an yakuuna inuu ahaado fi lmakhluuqaat unka gudihiisa ilaahun macbuud tacayan waxaa sugnaatay an yakuuna inuu noqdo khaaliquha makhluuqa xadkii umay huwa ka khaaliqaha alilaah kii la caabudayey inuu noqdo alxaqu ee runta ah waalmacbuud ka la caabuda inuu noqdo bisidqin kunima loo caabuda saddex itisaafuhu eeba ku tilmaamoobidiisa uu ku tilmaanan yahay maalowhiyadiina tusinaya waa daliil caqli ah caza eebba uunkiisa ka weyna wajalla weynaay uunkiisa ka adka kana weyna duuna kayrihi isaga kayrkii warkii badda bisifaati alkamaal dhamaystirnaan tilmaanteed baa keligii ku tilmaanan yahay wixii eebba ka soo haray waxbaa ka dhiman naaqis wey waxbaa sika laakiin eebbe baan wax ka dhinnayn oo bisifaati alkamaal ku tilmaanoobay kamaalkii almudlaq aan waxba ku xirnayn ee madaxa banaana maxaa kamida ka kawni eebbaweyne ahaantii tacaalaa korahaye uu noqday qawiyan alla xoog badan qadiiran alla wax walba awooda caliyan eebba uunkiisa ka koreeya kabiiran eebba weyni badan samiican eebba maqlid badan basiiran eebba arkid badan ra eebba naxariis turid badan u turay addoommadiisa raxiiman naxariis badan latiifan u dhimriya addoommaha khabiiran xogtoodana og intaas iyo ka badan uu ku tilmaanaya waxaan isaga ahayn oo ku tilmaanana male idan isagaa cibaado mutay intaasaan soo sheegnayba muujibun waajibinaysa lahu eebe waxay u waajibinaysaa taaliihu quluubu cibaadihi eebba weyne laabyaalkooda ka ilaah yeelashadeeda ay lahu lilah eebbe ka ilaah yeelato bimaxabatihi eebbe jacaylkiisa iyo wa tacdiimihi weynayntiisa iyo wa ta'liihi jawaarixihim xibnahoodana qulubta keliya maahe inay ka hadla yeeshaan lahu eebbe biaacati warkiisoo la yeelo walinqiyaadi hogaansamid loo hoggaansamo wey alfaslu araabic cashirka afraad baynu marayn cashiradiisa ay u kala horreeyaan waa garanaysa aliimaanu bilaahi oo wujuudkiisiya ah. baa u horreeyey birububiyatii baa ku xigay biiluuhiyatii baa ku xigay biasmaa'ihi wa sifaatihi hadeerna xashirkan afraad wuxuu ku saabsan yahay eebba magaxyaalkii iyo tilmaanihii selama wadaago tilmaantiisa magaxyaalkiisa markaa in inta la aqoonsado sidaasuu isku magacaabay ama isu tilmaamay loo rumeeyo loo raaxo haddii kale oodan warkiisa yeelin axadka eebba yaqaanay kuu sheegaya waa kuma yaa arkay yaa taabtay yaa dhadhamiyey yaa kalood ka warsan lahay wasadaqa allaahu fii qowlihi fasal bihi khabiiran walaa yunabi'uka mithlu khabiirin aqoon-yahan eebba lamidoo ah, xaggeeb kaaga warrama ma jiro ee asagii warso kolkaa wuxuu isku sheegay madaxa ku qaad yaa weylak suma weylak gurigaa ba haddaad tidhaha warkii ilaahan saxa oo wuxuu isku sheegay aad tidhaahda saan looma wade saana loo wadaa ood war ku darsato haddii laga soo gudbo eebe subxaana oo makhluuqa loo yimaadana yaa nebi maxamed ilaah uga aqoon badan walaashay shay haddaba asnaadiisa sifaadkiisa waxaanu aqoonsanaynaa siduu asaga qur-aankiisa kariimkaa isku sheegay tilmaan iyo magacba haddana uu nebigiisii uu soo dirsaday ee dadka ka doortay uu ku shee ku dejiyey oo nabigiisii uu ku sheegay nabigaa rabbi ku sheegay taasaan rumaysanayna imaamuna shaafici raximahullah wuxuu dhihi jiray aamanaa billaah ilaah waa rumaynay wa bimaa jaa can illaah eebba wixii ka yimid waa rumaynay calaa muraadillaah siduu eebba ula jeedaan u rumaynay haddaan garan weyna dembinama fuulo ilaahu arraxmaanu cala arshi istawaa saad u waday waa garan waynay dembinama fuulo wuxuu ku xijin jiray aamanaa birasuuliillaah ilaah rasuulkiisii baan rumaynay wa bimaa jaa can rasuuliillaah alla rasuulkii k wixii ka yimid waa rumaynay calaa muraadi rasuuliillaah siduu rasuulka ula jeeday yaan u rumaynay laa sida annaga nala tahay uma aanan rumaynin adiga khalad iyo gaf aad fahmi karta laakiin rabbi iyo rasuul gaf iyo khalad ma galayin aqliga iyo aqoonta hadday kugu gaabatana ma aadan dembaabin laakiin ha derderi markii ilaah waxbuu jeclaadaa oo aad farab ilaah ku maqashid ama weji ka gadaalay kugu soo dhacaan wejigaadiiyo iyo farahaagi iyo lugahaagi maqalkaagii araggaa kugu soo dhacaan oo tidhaahda ha oo ma ilaahan ku sheegaa kuwaygaan oo kale kolkaasaad ilaah baabi'iso oo tidhaa hora male weji male indha male isagii muxuu ku yidhi farahayga wejigayga indhahayga waa soo dega waa raali noqda waa carooda waa qoslaa qawluhu alxaqu walahu lmulku wallaahu yaquulu alxaqa wahuwa yahdi sabiil waman asdaqu min allahi qiilan kolkan ilaah qaadoo dhinto ha ku darsanin ra'yi qarha ka dhahan low iyo laakiin iyo lima saddex libax wey in kuclin kuwa iska ilaali markii warkan aada maqashid waa fiican tahay laakiin geed laakiinsani yaad warka ka dabageyni isbiraagaa la yihaah laakiin macnaheedii waxa waaye warkaaga hore waa maqlaa kanaasi ka fiican waay ilaah maad laakiin gelis low ilaahay saanuba yeelay laakiin intuu saan iska dhaafo saan muxuu yeeli waaye bareenaad u keentay miya ilaah anaa ka aragtiroon oo ka aqoon badan soo maa ama lima waxaad tidhi ilaah saanu yeelay ee muxuu u yeelay laa yus'alu camaa yafcalu wuhum yusaluun ilaah madax weydiin danahaaga weydiiso alla way caaf oo i cad oo i waraabi oo khayri sii dhe oo i dembi dhaaf danahaaga weydiisee tasarufaadkiisii ilaali laa yus'alu camaa yafcalu wahum yusaluun halla barti ilaah alfaslu araabicu casharkii afraad aliimaanu rumayn wey biasmaa'ihi eebbaweyne magacyaalkii la rumeeyo tacaalaa korahayo iyo wa sifaatihi tilmaanihiisa yu'minu almuslimu qofka muslimkaa wuxuu rumaysan yahay bimaa wixii lilaahi eebba u sugnaaday tacaala eebba xuma ka koraha min asma magacyaala xusna wanaag badan wa sifaatin tilmaanaha culya korayn badan walaa yushrik lama wadaago hayruhu eebba kayrkii waa uunkiiyo tacaala eebba korahaye fiiha asmaadii oo magacyaalkii ah fiiha sifaadkii oo tilmaanihii ah eebba kayrkii lama wadaagaan u fiirsa lama wadaagaantaas hal mithaal oo tashbiiha kaa kaafiya qabso waxaa weye haddii magaca uu ku soo arooro wixii makhluuqaba lagu sheegay samiic basiira ka mida ilaah inaga markuuna sheegayo في fii suurati dahri inaa khalaqna alinsaana نطفة nudfatin amshaajin nabtaliihi fajacalnaahu samiican basiiran annagaana la sheega samiic basiiraan nahay ilaaha naga dhigay fajacalnaahu insaankii waxaan ka yeelay samiican wax maqle basiiran wax arke isagiina muxuu isku yidhi laysa kamidlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir buu yahay lafdigaas la wadaagay ha ku khaldami adduunyada waxaad heli kartaa waxyaalo badan oo magacana wadaaga muuqaalka ku kala tagsan hal mithaalan idin siina ama saddex madax madax marka la yidhaah maxaa soo gala madaxii dadka kii duunyada kii dugaagga kii dameeraha kii darsiga soo wada madax maaha magacii waa midoo waa madax laakiin madaxii darsiga iyo kii dameerka iyo kii dadka iyo kii geela iyo kii ariga iyo kii looda iyo kii eyga isku sii u yaali maxyaalka maya waa wada madaxa ogaa magiciina waa wadaageen muuqaalna ma wadaagaan madax madax weg lama arko mithaal labaad qalin haddii la yihaa magicii baa wada qalin laakiin qalin intees kala noqona mid kasoo dhow qabsada adduunka intaa cumar la yidhaa ama cali ama cabdi in badanaa la yidhaah cumar oo dhan ma isku mida ah. cali oo dhan ma isku mida ah. cabdi oo dhan ma isku mida ah. ishtiraag lafdi aha la yidhaah magacaa la wadaagay daatada lama wadaagin idan waxaad garataa intii ilaah samiic basiira lagu sheego oo qaadir lagu sheego mutakalim samiic basiir xayi adigiina intii aad tahay mutakalim samiic basiir xayi adigiina aad tahay magacaad wadaagteen ma wadaagtaan muuqaalka iyo manfacada midna kolka tashbiih haddaad abuurtid huma taxsiil aada ilaah baabiisid adiga isbaabii adaan waxba ahayn wuxuu eebis ku sheegaa jira adigaan hala ahayn oo shalayna adduunka kusoo diiray berrina ka tega meelaad gashay la wayna kolka inaad tira ilaah dhaga male indha male wuxuu isku sheegay male aad tiraayi adna aada is indhahayga iyo dhagahayga gacmahayga lugahayga ijabdaradaada fiir adaan waxa tahay laakiin walaa yushrik lama wadaago hayrahu walaa yushrik hayruhu eebba hayrkii tacaala kore fiiha asmaa sifaadkii walaa yata'awaluuha mu'minka walaa yushrik mu'minkii wadaajin maha asmaad iyo sifaadkii hayrahu eebba hayrkii tacaala korahaye fiiha fi lasmaa'i wasifaat lagu wadaajin maha ha yeelin walaa yata'awaluha macnaheedii muuminkii ma doorinayo asmaadiiyo sifaadkii qof an yuxadiluha uu baabi'iyo walaa yushabihuha ilaah asmaadii sifaadkiisii muuminka uma ekaysiiyo oo kuma shabaho bisifaati almuxdasiin uunka lasoo darisiiyey tilmaanahooda qof an yukawifuha uu ilaah sifadiisii ama asmaadii uu u aw yumathiluha uu lamid ka dhigo wadaalika maxaalun waxaasoo dhan waa baatil fahuwa muslimka inamaa wax kale maaha yuhbit mu'minka wuxuu u sugay lilaahi eebbaweyne tacaalaa korahaye ma ahbata wuxuu u sugay linafsihi naftiisa u sugay oo wa ahbatahu uu eebbe u lahu eebbe ahbatahu asmaadii sifaadkii uu u lahu eebbe rasuuluhu uu u min alasmaa magacyaal wasifaad tilmaano wayanfi uu anfiyey canhu eebbaweyne tacaalaa korahaye ma wayanfi muslimkii wey waa anfiya oo waa ka rogaa canhu eebbaweyne xaggi tacaalaa korahaye maa wixii uu nafaahu eebba anfiyey can nafsihi naftiisa ka anfiyey wa nafaahu uu eebba ka anfiyey rasuuluhu rasuulkiisii canhu eebbaweyne xaggi min kulli caybin ceeb kulligeeda wanaqsin dhaliil ijmaalan duuduubahaan wa tafsiilan kala dhigdhigahaan wadaalika arrinka liladila daliilyaal baa u tusinaya annaqliya rabbiga rasuul laga maqlay waladila alcaqliya adiladii caqliga alaatiyati ee imanaysa iyaduna asmaad iyo sifaadka rumaynteeda adilay leedahay labadii u kala baxda aladilatu naqliya waataynu nidhi nafkaa wax hogaamiya ummaddana saca manhajnaa lagu socda caqligana waa inuu naskii garto ama caqliga in waayeeluu noqdo naska laga dawado maaha kow ikhbaaruuhu eebbaweyne warramidii tacaalaa kolahaye binafsihi isaga eebbaha naftiisii warramo can asmaa'i magacyaal sagaal iyo sagaashana maa nusuusii lagu haya xadiid iyo qura mufaraqa imaamu tirmidi iyadoo isku duwan ayuu wariyey can asmaa'ihi eebbaweyne magacyaalkiisii xaggood wuu ka warramay wa sifaatihi eebbaweyne tilmaanihiisa ayuu ka warramay id qaala eebba wuxuu yidhi tacaalaa korahaye walilah eebbaweyne keligii baa baale alasmaa magacyaal alxusna wanaag badan buu leeyahay fadcuuhu ku tuuga bihaa asmaada ilaah magacyaal badan buu leeyahay ku tuugaa layihi asmaadiisana ugu yeeh dantaadiina asmaadii ku tuub sidaad odhanaysa yaa latiif markaad tiraahi undufnii dhe magaca ku tuub wa yaa raxiimu irxamni wa yaa raasiqu irsuqni laakiin haddaad yaa latiif caawo dhan wadid maxay noqonaysa danba ma aadan sheeganin waxaad ka magan gashoo dhibaatood ka magan gashayna male yaa latiifaad fiidkii bilowday waagaa kuugu baryey markao dhan wuxuu joogaa hebelow iyo hoo keliya jugjug meeshaana joog ma maqasho yaa latiif ho yaa latiif ho yaa latiif ho dhan sheego waa lagu maqlay sadcuuhu bihaadii wey asmaadiisa ku tuuga horta magaciisa ugu yeer axadkaa tuugaysa hala la ogaada kolkaad yaa latiif tiraa dantaadii u sheega saddex mid ay tahayba haddaad wax dhibaataa ka magangelaysa nabad iyo xaano wey haddaad waxdan iyo muraad adduun adduuniya aakhira weydiisanayso nabad iyo wey haddaad ammaanaysana nabad iyo wey kolka markaad ammaanayso amaad xusayso xuskaa la xusay qiimi weyn baa ku soo arooray man shakalahu dikrii can mas'alatii axdaytuhu maa lam ucdi saa'iliin macnihii maxaa wey qofkuu shuqliyo aniga ammaantayda iyo xusudayda oo aniga ammaano yidhaahda subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar walaa xawla walaa quwa ilaa billaahi alcasiizi alxakiim qofka yidhaaha waxaan siinayaa midkaani ammaanin ee dantiisa ii sheegtay eebbawi caafi eebbawi caafi yidhi waxaanan siinin yaan kan siina labadii waa dhib qabaan laakiin midna dantiisii buu warsaday midna dan ma weydiinini waa ammaantamay kolkaa midkaan ammaanay waxaa la siina midkaan tuugtamay waxaanan la siinin idan magaca keligiisa yaan la darandoorini eebbaha loo dan sheegto daliilkii waa kan walilaahi eebba keligii baa leh alasmaau magacyaal alxusna ee wanaag badan ee fadcuuhu tuuga eebbe bihaa magacyaalkii ku tuuga ugu yeera ku caabuda wadaruu ka taga aladiina waxa yulxiduuna qalloocinaya fii asmaa'ihi eebbaweyne magaxyaalkiisa kuwa qallocilayow eebbaweyne magaxyaalkiisa kuwa qallociya waa kuwa min qadiimi zamaani xadiidii horayna waa u jireen haddaana waa joogaan kuwii horay u jireen mushrikiintii carab wey maxay dhihi jireen markay maqleen magixii eebe allah bay yidhaahdeen laata magax kale waa waaye oy dibadda ka keenaan magixii eebbay gaar jeexeen ay gadaal ka qalloociyeen laatay yidhaahdeen markay maqleen casiis baa eebba la yidhaah cuzaa bay yidhaahdeen markay mannaan maqleen manaat bay yidhaahdeen idan adinka ha yeeline asmaadii eebbe uu isku magacaabay ee qur-aanka iyo xadiidka ku soo aroortay siday ahay ugu dhawaaqo u ogaadow haddeer kuwa dooriyana wa idiin sheegaay waxa asmaada eebba dooriya kuwa xadreeya maale oo yidhaahda cim ama cum ama ha ama hu yihaah kolkaa tiraa maxaa laga wadaana bimacnaa allah waayay ku leeyihi allah baa loo wadaa oo iyadaaba ka fuudee laka saayo allah yimaa la yidhaah maxaa jira isweydiinba ma timaadeena allah allah allah haddii la yidhaah qofkaan muxuu leeyahy ma imaanaysa ma imaanaysa alliguu leeyahay laakiin kolkuu yidhaahdo xum xam yihaah xum xam ma maxa seelay maanta kolkaasaa lagu yidhi macna allahaa loo wadaa ism ilaahoo la qalloociyey wey wax banaana maaha kolka waxaadan lafaaga ugu raalli noqonayn aada ilaah la qaabishay adiga haddii magacaaga cali iyo cabdi la yihaa oo aan ku idhaahdo caliyaan u wadaa war waxba ku hadli maysa aniga humlima yidhaahe cali baa la yidhaah magacay ku dhawaaqu ma hadhiilah marka waxaynaan innaga isu quurin baan u quurnay inaan magaxiisii qalloocino oon dhahno ilaahay saaka annaga maan walqalayna oo hum iyo ham u bixinayna maya asagaa isu bixiyey magacyaal kuwii isu bixiyaa saxa kuwii oon la bedelin oon la qalloocinin waatan ayaddii wadaruu ka taga alladiina waxa yulxiduuna qalloocinaya fii asmaa'ihi kolka magaxee belaya qofkii qalloociya maxaa loogu talagalay sayujzawna maa kaanuu yacmaluun iyagaa ka jawaabi doona goorta la yihaa maxaad magacayga u qallooxiseen si uusan ahayn maxaad ugu sheegteen edab darrow annagaba isma yeeli karne inteenaan qof a ah, qof kale magaxiisii ma qallooxin karo amaan ka heli mahaa haddaad magacayga qallooxisoo ku dhayso liima yidhahda waxaas haddaan kaa xishoodo kor iyo labaan ku kuura warhoy magacayga lama yihaa magacayga saanaa la yihaa haddaad iga danlada magaca ii sheeg haddii kale waxaas liima yira markaasaa magixiba lagu dheen waa kana sayujzawna waa la abaal marina maa wixii ay kaanuu fi dunya adduunyada gudaheeda ku noqdeen yacmaluun kuwa sameeya wa qaala subxaanah eebba eblaaye wuxuu yidhi qul udcuu waxaad u yeertaan allaha eebba weyne aw udcu raxmaan raxmaan u yeera kolkii nabiga oo oh, yaa allah yaa raxmaan le maqlay ayaa mushrikiinta taxliiq samaysay waxay yidhahdeen annaga wuxuuna leeyahay laa tatakiduu ilaahayn itnayn laba ilaah iyo ka badan ma jiraan wahawa yadcuu ilaahayni fa akhar yaa allah yaa raxmaan yaa raxiim waxaan muxuu ka wadaa markaasaa la yidhi allah iyo raxmaan iyo raxiim waa magacyaal iyo sifo limacbuudin waaxidin waxaadka loo yeeraa mid keliya tow qul waxaad tidhaahdaa udcu llaaha eebba allah ugu yeedha ku tuuga ku caabuda aw udcu raxmaan ama raxmaan ugu yeedha ku tuuga ku caabuda ayamaa markastaad tadcu eebba u yeerayso fale wuxuu leeyahay alasmaa alxusnaa siaynan magacii u qalloocinin kelimatu alxusnaa oo sifa ah yaa magacii laga daba keenay magacyaal wanaag badan buu leeyahay ee magacyaalkiisa wanaagga badan oo uu isaga isku sheegay rasuulkiisa ku sheegay qur-aankiisa ku xusay sunnada rasuulka lagu sheegay magacyaalkii eebba ugu yeer oo ku caabud oo u aqoonso oo ku rume oo ku tuub falahu eebba wuxuu leeyahay alasmaa magacyaal alxusna wanaag badan kamaa sidii wasafa eebba ku tilmaamay nafsahu naftiisii wuxuu ku tilmaamay biannahu eebba inuu yahay samiic maqal badane basiirun arkid badane caliimun aqoon badane xakiimun murti badane qawiyun xoog badane casiizun addoommadiisa ka adg sharaf badane latiifun dhimriye khabiirun xog ogaad washakuurun abaalmariye xaliimun dulqaad badane hafuurun dhaafid badane raxiimun naxariis badane sifaadkiina waa ka waxaasuu isku sifeeye o isku tilmaamay kolkaas sifaadka uu isku tilmaamay oo aqoonso oo ku rume oo ku waanahu eebba weyne kalama muusa nabi muusuu la hadlay takliiman la hadlin waanahu eebbe istawaa waa ekaaday calaa carshihi carshigiisa korkiisa siduu ula hadlay muuse ama carshigiisu ku ekaaday isagaa yaqaan waanahu eebbe khalaqa wuxuu umay biyadihi saddex shay baa xadiidka ku sugnaatay oo eebbe gacantiisuu ku sameeyey la yidhi wixii kale kun fa yakuunu buu khalaqa aadama biyadihi odagii laga beermay gacantiisuu ku uumay qur-aankay ku sugnaatay ibliis markuu sujuuda diiday yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya nebiyullaahi muusena towradee baa gacantiisa ugu dhigay liqowlihi tacaala wakatabnaa lahu fi alwaaxi min kuli shay wakarasa jannaati cadnin jannaata cadni geedaheeda gacantiisuu ku tallaalay gacantiisa u eg tahay ma naqaan asagaa yaqaan saw gacan ma laha nacam isagaaba isku sheegay waanahu ebe khalaqa waa umay biyadayhi labadiisa gacmood waanahu ebe yuxibbu wuxuu jecel yahay almuxsiniin dadka wanaagga sameeya wuu jecel yahay wa radiya eebba weyne wuu raalli noqday canilmu'miniin intii rumaysa raacday wuu raalli ka noqday oo waxna waa jeclada waana raalli noqda ilaa kayri daalik intaa kayrkeedo min asifaati tilmaanaha adaatiya daatada eeba loo nisbeeyey waalficliya sifaatulafcaalna wuu leeyahy maxaa ka mida kamaji-ihi eebba imaatinkiisa tacaalaa korahaye iyo wa nusuulihi soo degidiisa iyo waityaanihi imaatinkiisa mimaa kii ka mida anzalahu uu eebba weyna dejiyey fii kitaabihi qur-aanka gudihiisa oo wanataqa uu ku hadlay bihi isaga rasuuluhu eebbaweyne rasuulkiisa uu ku hadlay sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo laba daliilka labaad ee naqliga ikhbaaru rasuulihi eebbaweyne rasuulkii ayaa waramay sala allahu calayhi wasalama bidaalika eebbaweyne asmaadiisa iyo sifaadkiisa suubanaha sheegay fimaa warada wixii soo arooray oo wasaxa caafimaad qaba canhu nabiga xaggiisa min akhbaarin wararyaalaha saxiixatin caafimaad qabta wa axaadiida xadiid yaalo sariixatin cadcad ka qowlihi baabalamida nabiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi yadxakullaahu eebbaweynaa qosla ilaa rajulayn laba nin buu u qoslaa yaqtulu axaduhumaa midkood baa midka kala dila alaakarka kale kilaahumaa labada yadkhulu ljanna jannu gelaya laba nin oo isdishay oo midna arkaba janno galay baa eba ku qosla see u suuroobaysa waxaa weeye marka hore dagaalka ka uu dhacay muslim iyo gaal bay ahaayeen muslim iyo gaal bay ahaayeen muslimkii baa la dilay gaalkii baa dilay muslimkii jannu galay gaalkii baa eebba hanuuniyey uu soo islaamay gaal la dagaalamay waa la dilay way isdileen labadoodii muslim janna isugu tageen arrinta eebba waa ku qosla baa nabigu yidhi waa run yadxakullaahu ebba waa qosla ilaa rajulayn laba nino yaktulu axaduhuma midkood uu dilay alaakhar kii kale kilaahumaa labaduna kii gaalka ahayee wax dilay dib uu ka islaamay yadkhulu ljanna jannuu galaya xadiidka darajadiisa muttafaqun calayhi akhrajahu albukhaari wamuslim wa qowluh nabiga hadalkiisa laa tasaalu jahannamu jahanama kama zuuso yulqa in la ridaayo fiiha gudaheeda ballan baa ka dhexeeya eediya jahanamo ballanka muxuu ahaa wuxuu eebba ballan qaaday inuu buuxiyo iyadaa la weydiinaya yowma naquulu lijahanama hal imtala'ti wa taquulu halmi masiid kolkaasaa gudaheeda lagu tuuraya say u buuxsanto say u buuxsami maba laisku soo gaarayey ku alla kii lagu tuuraba waa dhunjisay waa juguguxisay marka waxa jurmiga hadduu sii joogo yuu faraaq buuxinaya laakiin wixii nagayba ka dhigtay sida loogu tuuraya markay buuxsami waydo kolkaasaa rabbi afka lugta ka saara kolkaasay tidhaahdaa bas bas bas bas bas ay kaduudataa ilah isagaa lugtiisa yaqaan waa ruwarka wa qawlu nabiga hadalkiisa laa tasaalu jahannamu jahanama kama suulsho yulqaa fiiha in uurkeeda lagu rida caasiyaalkii wahiya taquulu ay leedahay waa saluugi hal min masiidin halahaniguma fillee waxmaa laygu daro xataa yadaca ilaa uu saaro rabbulciza sharafta rabbigeed fiiha jahanamo gudaheeda rijlahu lugtaabkuu ka saaro wa fii riwaaya qadamahu lugna waa la rijli oo luga iyo qadamahu oo luga kolkaasaa fayanzawi kaduudana bacduha jahanama qaarkeed ilaa baxdin qaarka kale uu kadudana fataquulu markaasay tidhaahdaa qaad qaad qaad waa dhargay waa dhargay bas xadiidka muttafaqu caleyh muslim iyo bukhaariya wey wa qawluh nabiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalama u yanzilu rabbuna rabbigeen waa soo degaa ila samaa'i dunya cirkaan dhow oo u soo degaa kulla leyla habeen la arkabana waa soo degaa goorma xiina yabqa markuu haro thuluusu habeenkii labiiyo toban sac ka dhig saddex meelood oo min afara ka dhig siddeed sac markii la moodo afar sac habeenka ka dhiman tahay uu eebba soo dega samadaasoo ku imaana dantuu imaana dhegeyso xiina yabqa hadduu haro huluuthu leyl habeenka daloolkiisa alaakhiru dambo afarta sac ee habeenka u dambaysa wey kolkuu samada yimaad eebba warkiisii dhegayso fa yaquul wuxuu eebba yihaa man yadcunii man yadcunii yaa ituuga oo dan iga leh fa astajiiba lah oo wuxuu iga tuga aan ka ogolaado man yas'alu lii yaa baahan oo deeq i warsana fa acdiyahu aan siiye man yastakfirunii dembi dhaaf yaa iga dalba fa akfira lah anu dhaaf xadiidka muttafaqun calayhi muslim iyo bukhaariyaa wariyey laa madcana litaacini meel laga soo galo male waxaa kuu fasirantay aayadii uu yihi wa aroorta hum yastakfiruun waktigaasaa lagu toosaa wax walba mawsim ay leeyihin kolka haddaad dan leedahay oo dembi dhaaf iyo janno rabto habeenka niskiisa dan baa seexani telefishanka niska hore kaa qaada telefisyoonka intaad jejebiso ishaha markaa asalaamu calaykum tira xabad nuufiya marax iska seexo ma jiifi kartid qasban canak sideed saaca soo kac laba saaca seexatay laakiin saad u fiirsanaysay kartuunno sidii ilmihii musalsal baatila aadaanka agtisaad dhacday qoraxdaa ku toosinaysa nexlaabe waxaa tahay male dhegeysa warkaan qiimigiisa habeenkii markuu dalool haro afar sac ilaaha soo dega kadib markaad weydiin lahayd asaga ku weydiina yaa ituuga oon ka yeela yaa wax qaba oon siiya yaa dembi dhaaf i weydiina oon u dhaafa kolka tuugmada waktigaa ku toosta maba soo noqote ma soo noqoto waa la aqbala laga yaabo qadar inay muddooyin qaadato muddadiina waa dhammaan man yadcuuni yaa ituuga ha astajiiba lahu aan tuugmadiisii ogolaado man yas'aluni yaa waxay weydiisana fa ucdiyahu aan siiyo wuxuu rabay man yastakfiruni yaa dembi dhaafi weydiina fa akfira lah wa qowluh nabiga qowlkiisii muxuu yihi lallahu eebbaweyne maa ashaddu daraasho badan farxan ku farxi bitawbati cabdihi eebbaweyne addoonkiisa oo ka noqday gafkiiyo dembigii iyo macsiyadii una noqday eebbaweyne min axadikum adinka qofkii biraaxilatihi gaadiid ka lumay siduu ugu farxo wey xadiidkaasna imaamu muslim baa wariyey alxadiid wa qowluhu liljaariya gabadha doona baa la xureynayey markaasaa nabigu ka qaaday imtixaan waxaa la sheegay dembiyaal badan oo la galo oo marka dembiyaalkaas la galo addoon la xureeyo raqabatin mu'minati kolkaas wiy addoonta inan xoreeyaan raba markaa nabiga wuxuu weydiiyey ayna allah eebba xagguu jira iyadii waxay tidhi fi samaa kor ba ku sheegtay waa gudubtay imtixaanka mu'minadu annaga haddii hadda ayn allah la yihaa maxaan dhihi lahayn mawjuud fii kulli makaan aawi beenteena haddii kale meela aan ucunna min baaba jira haddii kale duniduba ma noolaateen eebba hadduu ku dhex jiro iftiinkiisaa gubi lahaa allahu nuuru samaawaati walardi dunidoo dhan waa shii dalaalla imtixaankii labaad wuxuu ku yidhi waman ana ilaah waa sheegtay koruu jiraaye aniga yaan ahay kolkaasay tihi anta rasuulullah saxaabigii waxaa lagu yidhi actiqhaa fa inahaa mu'mina ilaahna waa sheegtay rasuulkiina waa sheegtay ayn allah baa rasuul gabar u yidhi faqaal waxay tihi fi samaa koruu jira qaala nabiga wuxuu yidhi ayn allah faqaalad waxay tihi fi samaa qaala wuxuu yidhi ana man ninkaygaan kula hadlaa yaanahay qaalat waxay tidhi anta rasuulullah adiga maa laysuka weydiina rasuulkee baa tahay qaala wuxuu nabiga saxaabigii ku yihi actiqhaa xoree gabarta fa innahaa muumina eeba waa taqaanaa koray ku sheegtay wa qowluh rasuulka hadalkiisii yaqbidu allaahu ilaa wuxuu cantoobin doonaa alarda dhulka yowma alqiyaama qiyaamada maalinteedii dhulka la cantoobina wayadwi sama cirkiina waa duuduba biyamiinihi midigtiisuu ku duuduuba kolkuu labadiiba duuduubo uma yaquul wuxuu dhihi doonaa ana almalik boqor anaa ayna muluuku lardi dhulka wixii joogay abo intay joogaan waa duuduuban yihi waa la duuduubay xadiidkii imaam bukhaari baa wariyey saddex iqraaru salaf raggii horreeyey sugidooda asaalix ee wanaagsana min asaxaaba raggii nabiga aqoonsaday iyo wataabiciin intii iyaga raacday walaa ima imaamyaal alarbaca abuu xaniifa haabit ibni nuxmaan iyo imaam maalik ibni anas imaami daari ilhijra maxamed ibni idriis ashaaficiyi maxamed axmed ibni maxamed ibni xambal ashaybaaniy walaimatu larbaca afartii imaam radia allaahu canhum eebba raalli a ka noqday ajmaciin giddigood waa qireen fii sifaati illaahi tacaala eebba tilmaanihiisaas ay wada qireen wacadami ta'wiilihim ma lexleexinin ma ayn gedgedinin lahaa sifadii aw raddaha ma ay radinin aw ikhraajiha ka bixinteeda can daahiriha say u muuqata laga bixiyo falam yahbut ma sugnaanin ana saxaabiyan waaxidan hal saxaabi inuu ta'awala awilay sifatan sifo min sifaatillaahi ka mida inuu yihi gacanta qudraa loo wadaa waxaan waxaasaa loo wadaa ma sugnaanin aw raddaha inuu naqoos yidhi ilaahay faryo weji ku sheegi mayno aw qaala inuu yihi fiiha sifadii eebbe anna daahiraha muuqaalkeeda hayru muraadin loomatan leh wax kalaa loo jeeda cid tiri ma leh bal kaanuu asxaabtii iyo taabiciintii imaamyaalkii giddigood waxay ahaayeen yu'minuun kuwa rumeeya bimadluuliha sifada eebbe waxay ku tusisay bay rumayn jireen wayaxmiluunaha sifada eebbe waxay ku xambaari jireen calaa daahiriha muuqaalkeeda korkiisa ayay ku xambaari jireen waqad su'ila alimaamu imaam baa la weydiiyey maalikun imaam maaliga ah, raximahullah allah u naxariiste tacaala eebba korahaya can qowlihi eebba hadalkiisa maxaa loo wadaa baa la yidhi casa eebba uunkiisa ka adka wajalla weynaaye arraxmaan ilaaha naxariista cala alcarshi carshiga korkiisa buu istiwa eebba ku ekaaday maxaa loo wadaa faqaala imaam maalik wuxuu yidhi alistiwa istiwa waxaa la yidhaa waa lafdi carabi oo fasiixa oo macluuma oo la yaqaan macluumun waa la yaqaan waalkayf habka wax loogu istiwooday ee seeba u istiwoodayna majhuulun annaga kahayna waa la yaqaan qur-aanka waxaa ku soo aroortay litastawuu calaa duhuurihi istiwaa markay calaa ka dambayso bimacnaa saciida wey markay ilaa ka dambayso suma istawaa ilaa samaa bimacnaa qasada wey midna markay ka dan weyn walamaa balaqa ashuddahu wastawaa bimacnaa tama wakamulow waa lafdi carabi oo fasiixa oo la yaqaan laakiin kayfiyatu istiwaa'i illaahi subxaanah majhuulun midaan la aqoonin wey wasu'aalu canhu laisweydiiyana bidcatun waxaan wax ka jirin wey markaadhama saasuu imaamunaa maalik raximahullah uu u jawaabay imaamu shaafici isagana sidoo kale u yihi wa kaana alimaamu shaaficiy imaamu shaafici wuxuu ah raximahu llahu tacaala yaquulu mid yira